بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan ku dhex jirnay ghaswata uxud mowduucii waxaan ku dhex jirnay cunwaankii ahaa hujuumu lmushrikiina calaa rasuuli illaahi sal allahu alayh ali wasalam wa ishaacati maqtalihi weerarkii ay mushrikiinta nebiga ku soo qaadeen calayhi salaatu wasalaam iyo dacaayaddii ay faafiyeen warkii ay faafiyeen oo ahaa dilkii nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa dilna ay yidhaahdeen mushrikiinta ayaynu ku dhex jirnay marka qaybtii weliba waxaan ku dhex jirnay nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa inay ku soo hareen sagaal qofood oo toddobana ansaartii maaragtay muslimiinta reer madiine ay yihiin labana muhaajiriintii ay yihiin toddobadii say u difaacayeen inay dhinteen oo shahaado ilaahay uu siiyey labadii qurashiyiinta ahaa ee reer maka oo kale ahaa falxat ibni cubaydillaah iyo sacad ibni abi waqaasna ay nebiga difaacayeen salawaatu llaahi wasalaamu calayh marka waxaan soo aragnay talxat bnu cubaydillaah oo isaguna intaasoo maaragtay ay soo gaareen dhaawaca dhowr iyo shan iyo soddon ama maaragtay sagaal iyo soddon dhaawaca uu soo gaaray isla markaana sacadna sidoo kale uu nebiga difaacayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka halkaa markay labadaa nin keliya ay joogaan mushrikiintiina ay xoogga nebiga soo saareen inay dilaan dhibna ay u geysteen oon ka soo hadalnay in ilkihiisa hoose la jabiyey bushintiisa la dilaaciyey koofidii birta ahayd iyo maaragtay garaangarihii ku sii jiray camburgureedkii madaxa ka hooseeyeyna laba xalaqo oo ka mid ah laba xalqoo ka mid ah ama laba garaangaroodoo yar oo birtiyana ay madaxiisii galeen ee wejiga iyo madaxa ay ka daqreen dhabanka ay maarata nabiga calayhi salaatu wasalaam seef ay uga dhufteen marka arrintaasaan ku dhex jirnaa iyadoo wujuumkii nebiga uu ku socdo weli iyadiianu ku dhex jirnaa wa fii khilaali hadihi saacati alxarija nazla jibriilu wamikaayiilu faqaatalaa canhu ashadd alqitaal wuxuu musanifka leeyaha raximah ullahu wa fii khilaali hadihi saaca saacaddaas alxarijati ee dhibka badnayd wakhtigaa aad u dhibka badan oo nebiga saxaabadiisa laba keliya ee ku soo hartay mushrikiintii oo dhanna ay nebiga wada raadsanayaan saacaddaas markii lagu jiro baa nasala jibriilu wa mikaa'iilu malkuljibriil iyo malkul mikaa'iil ayaa soo degay buu nebiga ayay dhankiisa ka dagaalameenay difaaceen ashadd alqitaali dagaal midka ugu daran ayay dagaalameen ayadana lama ogaan karo malaa'igta inay soo degtay ilaa inuu waxyiga noo sheego mooye marka inay qaswatu uxud malaa'ig ilaahay uu ku xoojiyey allah subxaana wa tacaala nebiga iyo saxaabadii qur-aanka ilaahay wuu noogu sheegay weeyaan wafaa'a ilayhi nabiga waxaa u soo noqday sal allahu calayh waali wasalam markaa kadib waxaa u soo laabtay cadadun min almuslimiina koox muslimiinta ka mid ah, ayaa nebigu u soo noqotay salawaatu ullahi wasalaamu calayh fadaafacuu canhu muslimiintii nebiga ayay difaaceen ashadda difaaci difaac midka ugu darnaashaha badan ugu adag ayay difaaceen maxaa yeele mushrikiinta dhan maqsadkooda waa inay nebiga dilaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa kaana awaluhum midka ugu horreeyo muslimiintaas nebiga u soo noqotay kan ugu horreeyahay wuxuu ahaa abaabakar sidiiqi radi allahu canhu abubakr sidiiq ayuu ahaa wa macahu abubakar uu la socdo abu cubaydaa bn jaraax abu cubaydaa bni caamir bni jaraaxna uu la socdo radia allaahu canhumaa labadoodaba allaha ka raadi noqday dadka ugu horreeyey cadadkan soo laabtay qolada ugu horraysay waxay ahaayeen labadaa nin baa ka mid ahaa abubakar iyo maaragtay abu cubayda marka markuu arkay abubakar nebiga oo birihii koofidii yarta ahaydee koofida weyn ka hoosaysay ee biraheediiyo nabiga ay galeen madaxiisii markuu arkay iyo inuu ka siiba damcay wa taqadama abu bakrin abu ayaa nebiga xaggiisa soo aado ku soo hormaray liyanzaca inuu siibo xalqata almikfari can wajhi rasuuliillaahi sala allah caley wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisa garaagartii yarta ahaydee ku jirtay oo cambuurka laga hoos qaato birihii galay wejigiisa ayuu inuu ka siibo uu doonayo weyaan wataqadama abubakar abubakar baa soo aaday nebiga xaggiisa liyanzaca inuu siibo xalqata almikhfari mikhfarkana waa soo sheegnay koofida weyno baydada la yidhaahdo ee koofibareedka la yidhaahdo mid yaroo madaxa la eg oo garaangarale sida dirciga oo kale ee laga hoos qaataa loo jeedaa weyaan taasaa mikhfar kale la yidhaahdaa inuu ka siibo can wajhi rasuuli illahi sal alla alay wasalam nabiga wejigiisa inuu ka siibo ayuu doonayu sidaa u soo aaday markaasaa abu cubayda baa yidhi maaragtay iidaa aniga buu yidhi maaragtay oo aad ugu ilxaaxaya abubakar fa alaxa calayhi waxaa ku adkeeyey oo ku celceliyey hadalka abubakar abu cubayda abuu cubayda baa hadalkii ku adkeeyo abubakar daariyey xataa nasacaha ilaa uu ka siibo yacni abubakaraa rabay inuu nebiga ka siibo markaasa abuu cubayda inta u yimid buu wuxuu ku yidhi yacni ilaahay buu ku dhaariyo yidhi unshiduka billaahi ya abaa bakrin ilaa taraktanii aniga inaad ii daysaban ilaahay aan kugu dhaaranayaaye iidda aniga abubakar markuu u daayey abu cubayda buu u dhaafay radi allaahu canhu inuu nebiga ka siibo xataa nasacaha yani abu cubayda inuu ka huwa fasaqatat markuu nebiga ka siibayeyna waxaa dhacday ixdaa faniyatihi yani abu cubayda labadiisa ilkood mid kamid mid ah ayaa dhacay wey faniyada la yidhaahdaa afarta ilkood markay afartooda wada xiriiraan waataan xala soo marna rubaaciya la yidhaahdaa afarta miciga ka soo horeeyo labada mici udhexayso afarta rubaaciyaad baa la yidhahdaa iyo labada miciyo hoose afarta ku xigtana hoosena rubaaciyaad baa la yidhaahdaa laakiin aniya marka la yidhaahdo waxa way aniyataan oo fi lfaki اlculya wa aniyataani fi lfaki sufla baa la yidhahda labadan dhoollaha ahee ilkaha ugu soo horeeyo iyo kuwa ku aadanee hoose ayaa aniya la yidhaahdaa marka labadii ilkood ee ugu soo horaysay dhoollaha ahaa mid ka midihii ayaa siibtay lan ilkahu ku siibayay hal xabaaba ka dhacayba abu cubayda hal ilig baa dhacay sida ay nebiga birta u gashay aad iyo aaday u gashay weeyaan uma nasaca alxalqata alukhraa tii kalena wa uu siibay abu cubayda fasaqadat athaniyat lukhraa tii kalena wa ay dhacday labadii ilkoodba abu cubayda yani midba markuu siibayey ayay ku dhaceen oo nebiga ka bixinaya calayhi salaatu wasalaam markii ay nebiga ka siibeen oo abu cubayda uu ka bixiye abubakarna ag taagan yahay halkan waxaa yaallo yani talxat ibni cubaydillaahi oo dhaawac fara badan oo ku yaallo oo dhowr iyo soddon maaragtay ay ku dhacdo waran iyo seef iyo fallaar iyo waxay tahayba ay ku dhacday baa meesha yaallo markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu ku yidhi abubakar iyo abu cubayda wuxuu yidhi duunakum akhaakum qad awjaba buu walaalkiin aada buu yidhi waa dhaawace wou waajibsaday jannadii buu helaye abuabumaaratatalxatu bn cubaydilaahi aada uma aqbalaa markaasay qaabileen oo aadeen calaa talxata bn cubaydillaahi talxata bn cubaydillaahi biabu bakar iyo abu cubayda baa aaday facaalajaahu markaas isna daweeyeen wa isagoo jariixun mid dhaawaca ah way daweeyeen markay nebiga ka siibeen ayuu yidhi walaalkiinana u kaalmeeyey isagana waa tacbaani markaasu isagiina talxat bnu cubaydilaahi bakar iyo abu cubayda ay daaweeyeen weyaan wa anaaa dalika halkaas marka lagu jira dhexdeeda arintaas marka lagu dhex jiraay baa wasala ilaa rasuulilahi sal l wasalam nabiga waxaa soo gaaray oo u yimid abu dujaana abu dujaana saxaabiga la yidhaahda baa u yimid wa muscab bnu cumayrin saxaabiga muscab bnu cumayr la yidhaahdo wa cumar bnu lkhaaabi cumar bnu khaaab saxaabigaasi wa cali bni abi aalibin cali bni abi culummada yani saxaabadaas waaweyn ayaa nebigu u soo noqotay salawaatullahi wasalaamu calayhi oo abubakar iyo abu cubayda bacdi bay yimaadeen iyaguna weeyaan watadaacafa markaasaa waxaa batay oo isku soo laablaabmay wey cadadu lmushrikiina mushrikiinta tiradoodina aydan waa laablaabmay mar haddii muslimiintii ay nebiga u imaanayaan mushrikiintiina cadadkoodii waa labalaab bay ku yimaadeen wey intay shalay ahaayeen ka badan intay hadaayi ahaayeen ka badan ayay ku yimaadeen wey washtadad waxaa darnaatay hajamaatuhum weerarkoodii baa batay oy nebiga soo weerarayaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh aad bay u badiyeen hujuumkii nabiga ay ku qaadayeen ayay aad u badiyeen wa qaama almuslimuuna muslimiintiina waa ay u kaceen oo way istaageen bibutuulaatin naadira geesinimo xaddaaf ahoo naadira oo aanan iyadoo kale la arag ay nebiga ku difaacayaan ayay ayaguna u istaageen weeyaan cadadkoodu waa yaryahay dad yar weyn awal laba ninaa la joogta oo dhaawaca alat ibn eh, eh, cubaydilaahi iyo sacad ibn abi waqaas laba ninoo kalaa timid dhowr ninoo kalaa marka haddana cadad yar baa u yimid markay arkeen bay marka weerar badan iyo cadad fara badan ay ku soo qaadeen fa minhu marka waxaa ka mid ah saxaabadii nebiga u timid man yarmi mid fallaartiiganayo oo cadowgii ku ganay wa minhum waxaa ka mid ahaa man yudaaficu mid nabiga difaacaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hortaagnaa oo wuxuu ku soo dhaco ka ilaalinayo wa minhum waxaa ka mida man yuqaatilu mid seeftiisa kula dagaalamaya cadowgii oo kaga hortegayo wa minhum waxaa muslimiintii nabiga la joogtay ka mid ahaa man yaqi sihaama fallaaraha iyo gamuunnada mid ilaalinaya oo dhowrayo calaa jasadihi yacni oo yani fallaabtii nebiga ku soo socoto isagaa isku dhigay warankii ku soo socdo isagaa isku dhigay rag sidaasa ayay noqdeen saxaabadii nebiga kusoo noqotay gaaladiina maqsadkoodu waa nebi maxamed inay ka takhallusaan calayhi salaatu wasalaam intaasay doonayeen wa kaana liwaau calanka dadka muslimiinta ah calankii dadka muslimiinta wuxuu ahaa biyadii muscab bin cumayrin saxaabiga muscab bin cumayr layidhaah ayaa gacanta ku haya calankii muslimiinta ku dagaalamaya fa darabuu mushrikiintii way garaaceen waa ku dhufteen seeftii ayay calaa yadihi lyumna gacantiisii midig ayay ku dhufteen xataa qatacat ilaa ay go'do ayay maaragtay gacantiisiibay ku dhufteen ilaa gacantii ay go'do faahadahu markaas wuxuu ku qabtay calankii biyadihi lyusra gacantii midigtaad waa la gooyey uu ku hayay tii bidixduu calankii ku qabsaday muscab bni cumayr radi allahu canhu fa darabuu calayha mar kale gacantii bidixda haddana ku dhufteen seeftii xataa qatacat ilaa ay go'do fabaraka calayhi fabaraka calayhi bisadrihi wa cunuqih markaasuu wuxuu ku arunsaday oo ku qabta calankii yacnii xabadkiisa iyo luquntiisa qoortiisa ayuu ku celiyey calankii sidaas ugu qabtay sidaasuu ugu celiyey markaasuu markay ku qabteen bay u yimaadeen xataa qutila ilaa muscab bni cumayr meesha lagu dilo oo yacni maaragtay shahaado uu ku helo wa kaana aladii qatalahu ninkii dilay huwa ninkaasi wuxuu ahaa cabdulaahi ibnu qamia ah. ninkaas mushriga ahoo cabdulaahi ibnu qamia ah la yidhaahdo ayaa muscab dilay falammaa qatalahu markuu muscab dilay danna wuxuu u maleeyey cabdulaahi ibnu qamia ah. baa wuxuu u maleeyey annahu qatala rasuul allahi sal allah aleh wasalam inuu rasuulka alla dilay nabiyulaahi muxamed inuu dilay ayuu u maleeyey lianna muscaban muscab bnu cumayr kaana wuxuu ahaa yushbihuhu sal llahu calayh waali wasalam nebiguu shaabbahay oo u ekaa yacni maadaama isagii uu shaabbahay oo ula ekaaday ayuu markuu muscab dilay wuxuu yidhi moxamed baa dishay buu is weeyaan fansarafa ibnu qamia ninkii cabdulaahi ibnu qami'a ahaa wuu laabtayoo maarata markuu ninkii saxaabigaa dilay ayuu ka laabtay oo gadoomay wasaaxa markaasuu qayliyey waa dhawaaqay ile wuxuu isleeyahy nabigii baa dishay wuxuu ku dhawaaqoo yidhi muxamadan qad qutil ina muxamadan muxamed qad qutila waa la dilay muxamed dhimay saasuu faafi halkaasuu la dhawaaqo qayliyey mushrikiintii marka qayladii bay maqleen washaaca alkhabaru warkii oo nebi muxameda la dilay ahaa ayaa faafay bisurcatin si deg deg ah ayuu ku faafay in hadalka uu faafaba muslimiinta nasiixaba ugu jirtay wey wanaag baaba ugu jira lanna hujuum adag ayaa lagu hayay wuxuu leeyahay shiikhu wabiishaacatihi warkaas faafintiisa uu faafiye ninkaasi ama faafidaa warka uu faafay in nebigii la dilay baa takhafafa waxaa ku fududaaday hujuumu lmushrikiina mushrikiinta weerarkoodii baa marka fududaaday lanna hadafkoodii waad gaarteen bay isiraahdeen hadafkiinna waad gaarteen bay isiraahdeen markaasaa hujuumkii badnaa ayay joojiyeena yareeyeen id maxaa yeelay dannuu waxay maleeyeen annahum asaabuu lhadafa yoolkii inay gaareen ayayba maleeyeen weeyaan wa balaguu inay gaareen maa araaduu wixii ay doonayeen oo ahaa maxamed dilkiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh nabi maxamed inay dilaan doonistay doonayeen inay gaareen bay u maleeyeen sidaa darteed bay marka hujuumkii weerarkii badnaayo muslimiinta ay ku hayeen bay xoogaa khafiifay oo iska jooga laanna dantoodii waa gaarnayla haddaa maxamed heshiin laakiin hadalka been buu ahaa saxaabigaasi muscab bin cumayr bay dileen weeyaan musanifku markuu intaa sheegay iyo hadda mowqifkoodii muslimiinta xaalkoodii siduu ahaa yuu nooga warrami mowqifu caamati lmuslimiina bacda tatwiiqi mowqifu caamati lmuslimiina muslimiinta caam ahaantooda yacni muxuu ahaa mowqifkay istaageen meesha ay istaageen xaalkoodii seebuu ahaa bacda tatwiiqi markii la godoomiyey dabadeed yani markii la hareereeyey oo gaaladii yani dhinac horay iyo gadaalba ay kaga yimaadeen ama fardooleydii ha noqdeen ama kuwii dagaalamaya ha noqdaani kolkii la go'doomiyeyo la hareereeyey xaalkoodu soobuu noqday taasuu nooga warramaya leanna tatwiiqa waxaa la yidhahdaa markaad tidhaahdid tawaqa aljeyshu alcaduwa baad dhihi jeyskii cadowgiibuu hareereeyey yacni waxa weeye ida xawlahu iltifaatan yacni iltifaatan markii ida xawlahu iltifaatan marka uu hareereeyo oo dhinac walbaba uu ka maro baa la yidhaahdaa tawaqa aljeysh alcaduwa ciidankii cadowgiibuu hareereeyey weeyaan saasoo kale la yidhahdaa markii muslimiintii la hareereeyey xaalkooda sida uu ahaa mowqifka ay qaateen muxuu ahaa walamaa ra'a almuslimuuna muslimiintii markii ay arkeen bidaayata camaliyati tatwiiqi hareerayntan camaliyadan la qabtay shaqadan oo hareeraynta ahi bilowgeedii markay arkeen ayay tashatatuu kala tageen waa kala yaaceen wartabakuu yani way yani waxa weeyaan waa isdhex yaaceen wey amarkoodii baa isku khaldamay arrinkiibu waa ni dadkii rucdigiiba inta ka batay markii muslimiintii meel walba laga hareereeyey oo seefta un dagaal lala dhacayo baa maaragtay ayagii dhammaaba arrinkooda isku yaacay weeyaan irtibaaga marka taasaa la yidhahda ay ikhtalata amruhum wey arrinkoodii baa isdhexgalay marka arrinka isdhexgalay buu noo fasiri shiikha walam yasiluu ma ayan gaarin ilaa mawqifin muwaxadin hal mawqif iyo hal meel oo arin hal talo oo ay qaateen ma aynan jirin wey mawqif ay qaateen lama arko haddii markaasoo kale aysan nebigiina uysan u jeedin qaa'idkana nebigii uu ahaa iyagiina la hareeraysan yihiin nebiga halkaa lagu haysto oo dhibkaasi uu jiro hal inaad caddaysan xayra iyo wareer aynan ku dhicin nin inta samaystaan bay jiha u bixi lahaayeen laakiin waa isku darsameen arrinkii baa isku dhexyaacay weeyaan fa minhum marka waxaa ka mid ahaa markuu arrinkoodii khaldamay oo isdhex yaacay man farad dad cararay baa ka mid ahaa muslimiintii ila aljunuubi koofur xaggeeda usoo cararay xataa balaqa ilaa uu soo gaaro almadiinata almunawara madiine ilaa uu soo gaaro ila nebiga halkaanuu jiray cadowga ayaa madiine xaggeeda ka xigay oo dhankaa arbi junuub harbi buu ka xigay madiinana dhinacaasay aheedo cadowgaaba u dhowaa qaar baa baxsaday oo madiine iska aaday muslimiintii oo cararay wa minhum waxaa ka mid ahaa muslimiintii man fara dad u cararay dad cararay ilaa shicbi uxudin uxud buurta la yidhaahda togeeda u cararay walaada bilmucaskari meeshii markii hore ciidanku uu degay oo ugu horraysa mucaskarkii ah xeradii u baxsaday baa jiro weya waa xeradii ay muslimiinta markii hore degeen dad iska aaday baa jira wa muslimiintii waxaa ka mid ahaa man dad baa ka mid ahaa qasada rasuul sal allahu calayh wasalam nebiga soo aaday oo wa asraca ilayhi u degdegay meeshuu jiray halkaa yimi yimidoo nabigiiba usoo orday salawaatu llahi wasalaamu calayh fadaafaca marka qoladaa nabiga soo aadayna fadaafaca difaacay canhu nabigii difaacay kamaa taqadama sidii haddaba saxaabadii aan soo marnay n hadalkii noo soo hormaray aan ka sheegnay aan ku soo aragnay oo kale dad sidaasoo kale nabigu soo aadoo difaacayna way ku jireen weyaan wabaqiya muclamu lmuslimiina muslimiinta badankood waxay ku hareen fii daa'irati tadwiiqi hareerayntaas iyo isweerka meesha lagu hayo hareerayntaas iyo go'doomintaasay intoodii badan ku dhex jiraan xogaagan waa wax yaroo maarata baxbaxsaday wey laakiin intii kale go'doonkaasay ku dhex jiraan weeyaan aabitiina ayagoo negi oo aanan cararaynin fii amaakinihim meeshii ay taagnaayeen boosaskoodii oo lagu hareereeyey ayagoo taagan ayay halkaasi ku go'doomeen ay jiraan yudaaficuuna ayagoo iska dhicinayo iska difaacayo almutawiqiina kuwa ayaga hareereeyey oo mushrikiinta iska celinayaan wayuqaatiluunahum ay la dagaalamayaan dadkii go'doonsana iskama fadhiyaan xogaaga meesha ku haray mucdamkoodii dhinac walbaa laga jira waa ay dagaalamayaan waana isdifaacayaan qoladii mushrikiintii hareeraysay bay iska dhicinayeen weyaan waxayu lam yakun baynahum man yaquuduhum binidaamin faqad xasala fii sufuufihim khabatun wartibaakun wuxuu leeyahay shiikhu waxayu meeshii lam yakun baynahum dhexdooda uusan ahayn man axad oo yaquuduhum ayaga hogaamiyo biniaamin nidaam ku hogaamiyo usan lahayn yani ma aynan samaysanin qof hogaamiyo ma lahayn meesha arrinkii baa isku dhex faqad xasala markaas waxaa dhacay oo xasilay yani oo meesha ka dhacay fii sufuufihim safafkii muslimiinta dhexdoodii ayaa waxaa dhex dhacay khabatun ayaa dhex dhacay khabadka waxaa la yidhaahdaa yani qofka oo meel uu u socdo aanan garanayn wuxuu samaynayana aanan garanayn maala waxaa la yidhahdaa fulaanun yahtabidu khabta cashwaa baa layidhahda hebel wuxuu u habagsadaa sida yani maaragtay hasha hamiinowga qabtan indhaha lahayn meesha ay ku dhacdo iska habagsato oo kale oo meel walbaba god iyo aanan kala fiirinaynin meel qodaxa iyo taasoo kale ah bay muslimiintii noqdeen wey marka arrinkoodii baa isku darsamay markaasay iska yaaceen markaasa waxaa laga yaabaaba muslimiinta lafteeda inay seefta isla dhacaan ayaga isdilaan dhexdoodii inay isdilaan halkaasi gaal noo sheegi shiikha marka wuxuu leeyahay waxayu lam yakun markii uusan ahayn baynahum dhexdooda man yaquuduhum cid ayaga hogaamiso biniaamin nidaam iyo maamul u samayso madaxa aysan haysanin lanna go'doonay ku jiraan kulligoodna waa siman yihiin ba faqad xasala fii sufuufihim safafyaalkooda dhexdooda waxaa ka dhaxay khabatun isdhexjiir ayaa la yidhaahdaa taasoo kale iyo wartibaakun arrinkoodu qasmo ayaa ka dhexdhacay weeyaan markaas irtibaagiibuu noo fasiraya khabadkiibuu shiikhuu fasiray rajacad waxaa soo noqota uulaahu midoodii horraysay baa soo laabatay markaasay fajtaladad hiya iyo wa ukhraahum iyada iyo kuwii gadaale oo ka dambeeyey ayaa isgaraacay weeyaan tadaarabu waa isgaraaceen ayagii baa isdilay weyan muslimiinta iskuma jeedaan gaaladay u malaynayaan markaasaa qaarkood qaarka kale uu dilay wey xataa qutila ilaa la dilo alyamaanu oo ahaa waalidu xudayfa xudayfat bnu lyamaan aabbihii waxaa lagu dilay yani ilaa la dilo oo biaydi lmuslimiina anfusihim muslimiinta gacantooda ay ku dileen ayagoo mushrikiin u malayna laalla laisma yaqaano waa laisdhexgalay arrinka waa qasmay markaasuu qofku wuxuu samaynaya uusan garanaynin weyaan waxaad samaynaysa ma taqaanid markaasaa yani yamaan oo xudayf aabbihii ah oo muslimiintii mujaahidiinta ahayd ka mida ah, baa muslimiintii laftoodii ay gacantoodii oo ku dhintay weyaan markii arrinka talada ay yani tala markii fare ka baxday ayay sidaa isku laayeen falamaa samicuu markay maqleen ayagoo intaas lagu jiroo la wareersan yahay weli ma aynan maqal muslimiinta nabigaa la dilay ma aynan maqlin weli markii ma soo gaarin falamaa samicuu markay maqleen yani habara maqtali nabiyi sal allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam dilkiisii in la dilay warkiisii markii ay maqleen warka uu soo gaaray taara waxaa duulay sawaabu taa'ifatin minhum koox muslimiinta ka mida ah, sawaabkiibaaba ka tegey caqligiibaaba ka tegey wey sawaabkii dhammaaba ka tegey wey markaasay wakhaarat yani waxaa daciiftay casaa'imuhum casiimadoodii ay ku dagaalamayeenna waa daciiftay wy dacfibaa ku dhacay wey wastakaanuu markaasay dulloobeen oo isdhiibeen xataa taraku lqitaal ilaa ay inkisaafiin inta iska dhigaan haddiiba nabigii dhinta maxaa u dagaalamaysaa ay iska carareen saasoo kale dadka noocaasoo kale gaareen weya wastakaanuu ay khadacuu wadalluu baa loo jeedaa ay khuduucaanoo inta saafii iska dhigeen iyo hubkii ay yani dagaalkao dhanba faraha ka qaadeen qolo sidaasay samaysay wey watashajaca aakharuun dadku isku badan waa dadkan maaragtay islaamnimadooda ku sugnaatay iimaankoodii wey watashajaca waxaa geesiyoobay aakharuuna kuwa kale ayaa shujaacan muujiyey geesinimo wa qaaluu markaasi waxay yidhaahdeen marba haddii nabigii dhintay muutuu idinkana dhinta calaa maa maata calayhi rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiyulaahi moxamed wuxuu ku dhintay oo xaqii ah idinkana ku dhinta ha teginina saasoo kale bay yidhaahdeen weyaan dadkaas waxaa ka mid ahaa anas ibnu nadar radi allaahu canhu wuxuu arkay saxaabadiiyo qaarkood yaacayo cararayo markaasuu inta u yimidba wuxuu ku yidhi yani hadal aad u cajab badan buu yidhi allaahuma inii actadiru ilayka maa sanaca haaulaa'i ilaahayo kuwan waxay sameeyeen dadkan cararayo oo saxaabada arrinkooda waxay sameeyeen ma kaaga cudur daaranayaa buu yidhi muslimiintuu ku jeedaa wey mushrikiintiibuu u jeestay markaasu wuxuu yidhi wa abra'u ilayka mima sanaca haaulaa'i yacni almushrikiin kuwa ay mushrikiinta waxay sameeyeen oo nabi maxamed inay markaasuu dadkii saxaabada inta la hadlo wuxuu yidhi maa tantadiruuna oo maxaa suganaysaan buu yidhi dadkii saxaabadii buu yidhi maxaa sugaysaan markaasay dhaheen qutila rasuululahi sal alay wasalam nabigii baa la dilay calayhi salaatu wasalaam markii sidaa yidhaahdeenbu wuxuu ku yidhi maa tasnacuuna bilxayaati bacdahu maxay tahay nolosha aad sugaysaan nabi maxamed hadduu dhintay nolosha aad sugaysaan waa maxay buu yidhi markaasuu yidhi quumuu famuutuu cala maa maata calayhi rasuulu llahi sal alay wasalam war istaaga oo waxaad samaysaan ku dhinta nabilaahi maxamed wuxuu ku dhintay markaasuu seeftiisa qaatay markaasuu maaragtay cadowgiioo ka tiro badan buu keligii la aaday ilaa uu yidhaahdo wallaahi innii la ajidu riixa aljannati min duuna jabal uxudin jannada carafteedii ayaan uxud buurta la yidhaha sokadeeda baan ka carfinayaabuu yidhi markaasuu meeshii aaday faqaatala xataa qutila radi allahu canhu waa dagaalamay aad buu u laayay mushrikiintii ilaa isagana markii dambe la dilo waxay leeyihiin kutubta taariikhda soo guuriyaan anas ibn nadar waxa weye waxaa laga tiriyey dhowr iyo sideean darbatu sayfin wadacnata rumxin wa sahmin intaasoo dhan iskugu jiro yani markii la tiriye waa la aqoon waay cid garataa la waayey meydkiisii ilaa walaashiis baa waxay mar dambe ku garatay yani carafat bibanaanihi baa layidhi farihiisaas ay taqiinay bay ku garatay inuu anas ibnu nadar yahay waa la aqoon waayo say maaragtay siddeetan oo seef iyo waran iyo maaragtay fallaar ah ayaa laga tiriyey dhowr iyo ayaa ku dhacday w saxaabiga radi allahu canhu marka saxaabada rag sugnaaday oo sidaasoo kale ahna waa ay ku jireen weyaan wa baynamaa hum kadalika markay sidaas xaalkooda sidaa ou ahaa sidaasoo kale ou yahay id wakhtigaas oo nabigu waa dhintay ay aaminsan yihiin id wakhtigaas baa ra'a wuxuu arkay kacb bnu maalikin ayaa rasuul allahi sal ala alay wasalam rasuulka allou arkay waa qoladii go'doonsanayd wey nebiguu arkay oo maaragtay ayuu indhaha saaray wa huwa yashuqu ariiqa ilayhi nebiga oo waddadii jaraya oo xaggooda usoo socdo ayuu arkay fa bicaynayhi labadiisa indhood buu ku gartay nebiga calayhi salaatu wasalaam fa carafahu nebigiibuu aqoonsaday bicaynayhi indhihiisabuu ku arkay oo ku aqoonsaday id maxaa yeelay kaana wajhuhu nebiga wejigiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa taxta xilaq almiqfari waalbaydati wuxuu yani ku dhex jiray madaxa nebiga baydada bahasha koofidii iyo mikfarkii oo kasii hooseeyo koofidii hoosaysay wejigiisabay ku aadanayd marka indhihiisu ku gartay weeyaan fanaadaa marka kacbun kacab baa dhawaaqay muxuu yidhi bisawtin caalin dhawaq aad u sarreeyo ayuuna ku dhawaaqay oo qayliyo yidhi yaa macshara almuslimiin abshiruu hada rasuulu llahi sal alla alay wasalam muslimiinta kulankoodiiow abshiru bishaaraysta haada rasuululahi sal ala alay wasalam rasuulkii alla waa kanaan ma dhiman waa beentood gaalada waxay sheegayen fabadaa almuslimuuna muslimiintii waxay bilaabeen markaa yarjicuuna inay soo noqonayaan ileyhi nebiga u soo noqonayaan dadkii baxsaday qaarkood ama meelaha buurta xaggeeda aaday inay nebiga xaggiisa u imaanayaan xataa tajamaca xawlahu ilaa nebiga agtiisa gaararkiisa ay ku soo kulmeen aauuna rajulan min asxaabihi saxaabi hoosaa nabigu u timid salawatulahi wasalaamu calayh ciidankii toddobada boqol aha hadda waxaa ag jooga wixii dhintay mooye yacni soddonkaas baa agtiisa ku soo ururtay qoladii kale bay qaar ku jiraan weeyaan fashaqa bihim ariiqa soddonkii nin oo watay ayuu fashaqa bihim nebigu wuxuu la jeexay dadka isagoo wato aariiqa waddadiibuu maray bayna almushrikiina mushrikiinta dhexdeeda ahayd buu soo dhex jeexay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna rabaa muslimiinta inuu badbaadiyo wanajaxa markaasuu nebigu ku guulaystay fii inqaadi jeyshihi badbaadadiisa oo badbaadiye buu nabiga ku guulaystay soddonkaa nin asagoo wata buu soo dhex jeexay markaasuu ciidankiisii meesha ku go'doonsana ayuu go'doonkii ka saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam wa markaasuu soo watay oo soo jiitay ciidankiisii ilaa shicbi ljabali buurtii jabal uxud yacni waadigeeda xaggeeda buu la soo aaday wey togeedii buu la soo aaday weeye waqad xaawala mushrikuuna mushrikiintii waxay isku dayeen carqalata hada linsixaab markii saxaabada uu lasoo insixaabay la soo baxaya nebiga inay carqalateeyaanoo isfartaagaan oo kashkashaadaan ayay isku dayeen oo meesha ay go'doonkii ku haystaan dadkan ayay isku dayeen weyan walaakinahum fashiluu tamaama laakiinse xaqiiqada way ku fashileenoo way ka qaadi waayeen saxaabadii weyan wa minhum qoladaa carqalada isku dayday iyo kashkashaada inay ka istaagaan muslimiintii insixaabka ay samaynayaan iyo dibugurashada ay samaynayaan yacni qoladii isku dayday oo ku fashishay waxaa laga dilay waqutila minhum waxaa laga dilay inaani laba ayaga ka mida laga dilay atnaaa haadihi lmuxaawala iskudaygaas ay isku dayeen dhexdeeda inay carqalateeyaan ba ayagii laba laga dilay markaasay gadaal u carareen muslimiintiina marka insixaabka uu suurogalay inay halkaa iskugu tagaan w wbihadihi lkhua alxakiima arintaas taagtiigaas oo xikmada leh oo yani khitadaas wanaagsan baa naja lmuslimuuna muslimiintii ay ku nabadgaleen muslimiintii way ku badbaadeen tadwiiqiiyaba laga soo saaray markaasuu nabiga halkaa iskugu geystay salawatulahi wasalaamu calayh walaakiinse bacda an dafacuu hamana haaliyan lima irtakabahu rumaatu min alkhaطa'i wa mukhaalafati amri rasuuli sal alla alay wasalam waxaanoo dhan maxaa keenay jabkani jibkan waxaa keenay khilaafidii nabiga amarkiisa la khilaafay oo kontankii ninoo meesha uu fariisiiyo yidhi ha ka tegina meesha fadhiya haddaa aragtaan anagoo haadanna cunayso haddiina la baabi'iyo ha ka soo degina haddaan guulaysannana ha ka soo teginina ayaa adduunya doon daraaddeed u soo tegay ilaa tobankii ninoo kalena meesha lagu dilo wey marka wuxuu leeyahay wbihadihi lkhubati alxakiima taktiigaas oo maaragtay xikmada leh baa naja almuslimuuna muslimiintii ay ku badbaadeen walaakinse bacda an dafacuu markii ay dhiibeen oy bixiyeen aamana amankii badeecadii haaliyan yani isagoo haaliya ay dhiibeen lanna guushi way heli lahaayeen haddayse amarka nebiga khilaafi lahayd maxayna ku bixiyeen oo gaaladii u siiyeen tamankii haaliga ahaa lima wixii ay koreen oy fuuleen oy la yimaadeen alrumaatu kuwii fallaaraha gamayey ee buurtaa la fariisiyey jabal rumaat oo min alkhata'i gaf ahoo arrinta ay ku khaldameen iyo mukhaalafati amri rasuulillahi sal alla alay wasalam nabiyulaahi muxamed amarkiisa oo la khilaafay sababteeda ayayna tamankii qiimihii badnaa iyo guushii iyo maaragtay wixii la heli lahaa halkaasay khaladka ay galeen sababteeda bayna arintaas ayay ku bixiyeen baa loo jeeda fi shicbi togii dhexdiisii baa marka laga warramay wabacdama kharaja almuslimuuna muslimiintii kolkay ka soo baxeen dabadeed markii ay ka soo baxeen dabadeed min daa'irati tadwiiqi hareerayntii ay ku hareeraysnaayeen xeradii ay ku jireenoo gaalada xerada ugu jireen markii ay ka soo baxeen dabadeed oo wanajaxuu ay ku guulaysteen fi tamakuni degid ay degaan min ashicbi toggii oo uxud toggeedii ay degaan ay ku guulaysteen baa xasala baynahum wa bayna almushrikiina bacdu almunaawashaati alkhafiifa alfardiya alla waxaa dhacay baynahu muslimiintii iyo bayna almushrikiina mushrikiintii quraysh ahayd iyo dhexdoodabaa waxaa dhacay bacdu lmunaawashaati istuurtuurid qaar ka mida ah laistuurtuuro munaawashaadkaasoo alkhafiifati fudud alfardiyati kelikeli laisku tuuro midaa falaar soo tuuri kana u jawaabi kanaa waran tuuri kana u jawaabi waxdaa kelikeli ah ayaa jirtay ee dagaal weyn ma jirin walam yajtari ma aynan ku dhiiranin almushrikuuna kuwii gaalada ahaa cala taqadumi inay soo aadaan oo soo hormaraan nebiga xaggiisa soo aadaan iyo walmuwaajahati alcaama ka hortag inay nebiga ka hor yimaadaan iyo ciidankii saxaabada soo aadaan ma ayan ku dhiiranin wey ma aysan ku dhiiranin wainamaa baqow way ku baaqi noqdeen fi saaxati goobtii lagu dagaalama ayagaa ku haray goobtii lagu dagaalamay oo uxud ayagaa ku hara laakiin muslimiinta jabal uxud ay jiraan goobtii bay marka ku baaqi noqdeen ay ku hareen halkaasu waxun ay ku dhex sameeyeen marka muslimiintii la dilay oo shahaadada ahaa oo meesha yaallabay marka tamfiil ku sameeyeen oo wejiyadoodii bedeleen oo jirkoodii googooyeen hadalladaasay sameeyeen wey marka inamaa baquu waxay ku hareen fi saaxati goobtii bay ku hareen lagu dagaalamay qaliilan wax yar oo maydadkii ay dhooban yihiin weeyaan maaluu khilaalahu muddadaas ay joogeen muddadaa yartaa ay joogeen saaxadaas iyo goobta ay joogeen iyay waxay bedeleen maalu yani hayaruu baa loo jeeda tamfiilka waxaa layidhahdaa qofka oo dhagaha laga rifo yani maaragtay sanka laga gooyo gacmaha la jaro wixii lamida lagu sameeyaa layidhaahdaa yani qofka wejigiisa la bedelo iyo waxa lamidka wey maaluu way dooriyeen way badeleen khilaalahu yani waktigaas muddadaa dhexdeeda alqatla dadkii la dilay oo meydka ahaayo shuhadadii meesha yiilay ayay dooriyeen faqatacuu markaase waxay gooyeen aadaanahum dhagihiibay ka goosteen shuhadadii muslimiintaee dhagihii ka jaray wa unuufahum sankiibay ka gogoosteen wa furuujahum dakarkii ragga ayay maaragtay qalabkoodiibay ka goosteen ay jarteen wa baqaruu butuunahum calooshoodana waa ay dilaaciyeen muslimiinta calooshooda bay dilaaceen marka haweentii abu sufyaan uu qabay oo cutbat ibnu rabiica uu dhalay oo aabbaheedna xamse uu badar ku dilay ayaa yani iyadoo dhaarsanay dagaalka ku jirtay haweenkii soo raacay bay ku jirtay wa baqarad waxay dilaacisay hindu hindu bintu cutba gabadhaa hindabita cutba la yidhahda abu sufyaan xaaskiisa ahayd yaa can batni xamzata xamzata bn cabdiilmutalib calooshiisabay dillaacisay xataa akhrajat ilaa ay ka soo saarto kabidahu beerkiisii ay soo saarto beerkiisii la soo baxday markaasay afka gashatay walaakatha way calalisay beerkiibay calalisay ay carabka gashatay falam tastatic ma aynan karin ma ayan awoodin an tasiiqahaa inay liqdo yani waa isku dayda inay liqdo xataa ay cunto ba isku dayda laakin laakiin waa la qaweyday fa markaasay kabidka iska soo tuurtay beerkii ayay tuftay markii calalisyo dabadeed ay iska soo tuftay wey watukhidad waxaa laga yeeshay min alaadaani dhagihii dadka muslimiinta laga goostay iyo walunuufi sananyaalkii la gooyey ayaa waxay gaaladii ka samaysteen dumarkoodii qalaa'ida kuul bay ka dhigteen ay qoorta ku taxdaan iyo wakhalaahila khalkhaalkana waxaa la yidhahdaa qoobka silsiladan lagu xirta soomaarki lugta ayaa la yidhaahdaa birta shabaxshabax tiraahdo kale ayaa khalkhaal la yidhahda saasoo kale bay ka dhigteen ayagana inta ku xireen ayay cagaha ku xirteen wey waa muslimiintii sanahoodii iyo waxay ka goosteen iyo furuujtoodii iyo meel ku xihanayaan halkaas marka mulimiintii gaaladii muslimiintii shuhadadoodiibay waxaasoo ficil xuma ay ku sameeyeen islaamkuna ma ogolo diinkeenna ma ogola nabilahi maxamed waa diidi jiray in tamiil iyo mula la sameeyo ma u ogolaan jirin xataa gaalka kan ugu weyn ha noqdee ma ogolo diinteenna islaamka weeyaan wajaaa ubay bnu khalafin ninkan ubay ibnu khalaf la yidhaahdo waa ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii horey aan u soo marnay maka markuu nebigu joogo intuusan soo hijroonin dhihi jiray faraskan maalin walbaba waxaan siiyaa intaas oo maaragtay masago ah iyo galley ah baan ku quudiya waxaan u inaa adiga kugu dilaan rabaa muxamadow wuu ohan jira markuu saa ku yidhi baa nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal ana aqtuluka in sha allah anaa ku dili doona buu nebigu ku yidhi marka wuxuu ka soo qayb galay uxud ayuu umaya yimid markii muslimiintii la jebiyey oo nebigii calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii meel ay ku uruureen ayuuba nebigii soo aaday inuu dilo oo ballantiisa uu fuliyo wa jaaa ubay bnu khalafin mushrikaas ubay bnu khalaf la yidhaahdo odayaashii quraysh ka mid ahaa ayaa yimid mutaairisan ay mutataawilan wa mutakabira isagoo oo isqaadqaadayo isla weyn ayuu yimid xageebuu soo aaday ila shicbi meeshii togii nabiga iyo saxaabadiisu ay joogeen ayuu soo aaday yascumu asagoo sheeganayo annahu asaguba yaqtulu rasuul allahi sal ly wasalam nabiga inuu dilaybuu sheegtay anaa dilaya buu markuu soo aaday nabiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabadiisa ka mid oo ag joogo buu xarbadda ka qaatay oo isii baashii yarta ahayd eebadii yarta ahayd ama takigii warankii yarka ahaa buu ka qaatay markaasaa fatacanahu rasuulu sal alay wasalam nebiga ayaa wuxuu ku duray ku muday bixarbatin yani warankaa yarka ahba wuxuu kaga muday fii tarquuqatihi halkaas luquntiisa meeshaas ayuu ku dhuftay fii furjatin meel yaroo furan oo bayna dirci wlbaydati dircigii uu qabay ubay bn khalaf iyo baydadii oo koofidii birta ahayd meel yaroo u dhaxayso oo furan ayuu nebigu helay markaasuu shiishay markaasuu ninkaa ku dhuftay markuu soo aaday isagoo seeftiisa soo wato ayuu ku dhuftay weyan marka xarbadaas tarquuqada waxaa la yidhahdaa lafta yartaahe luqunta halkaa ku taallo ayaa la yidhaahdaa wey yani cadamatun mushrifa baa la yidhaahdaa bayna takrati alnaxri waalcaatiqi halkaahun guriga iyo caatiqa meesha luqunta yani maaragtay u dhaxeeyo laftaa yartaahe halkaa ku taallo hunguriga ayaa tarquuqa la yidhaahdaa halkaas oo furnayd dirci buu qabay koofina waa watay intaa yartaa bisaaba ka bannaanayd meeshii yarta ahayd buu nebiguna markuu ninkan soo aaday ayuu iskaga celiyey dhaawaca marka gaaray ma uusan ku dhiman markiiba fatadaxraja wuu gadgadoomay can farasihi faraskiisiibuu ka gadgadoomay miraaran in badan dhowr jeer buu faraskiisa ka dhacay ou gadgadoomay weyaan warajaca ilaa qurayshin dhaawac yaraa gaaray laakiin quraysh xaggeedu u noqday weyaan wa huwa isaga oo yakuuru sawdaynayo ciyayo yani khuwaar athawri sida dibiga ugu ciyo kale isagoo u ciyayo ayuu aaday quraysha ku laabtay isagoo cabaadayo oo qaylinayo markaasay yidhahdeen markay fiiriyeen wallahi wax weyna kugu yaallaba lama arkay dheen maxaad la qaylinaysaa yani qalbigiiba ku tegay beenfulinima ku qaaday markaasuu leeya maya wallaahi waa ma nooli buu yidhi laanna ninkan anoo maka jooga buu yidhi waa ku dilaya marka waa dhimanayaa buu yidhi sidiiba marka aaminsanaa weeye falammaa balaqa markii ay laabteen quraysho xagga tageen ou gaaray meesha sarif la yidhaahdo falammaa balaqa sarifa makaanka sarif la yidhahdo markuu gaaray qariiban min maka waa meel maka u dhoweey waa markay jeeshku laabteen kadib yow maata liajlihi dhaawicii nebiga uu geystay sababtii ayuu u dhintay weyaan umayt bnu khalaf intii yartaaheedoo nebigu uu gaarsiiyey ayuu u dhintay weyaan uma jaaa rijaalu min almushrikiina yaquuduhum abu sufyaan wakhaalid bnu lwaliidi markii mucaskarkii muslimiintu ay joogaan oo shicbigii iyo togii ay ku jiraan yaa abu sufyaan iyo khaalid ibnu lwaliid kale soo wato nabigii iyo meesha ku baabi'iyaan bay rabeen uma jaaa waxaa yimid rijaalun rag kale oo min almushrikiina gaaladii ka mid ah oo yaquuduhum ou hogaaminayo abu sufyaan iyo wa khaalid ibnu lwaliidi labadooda nin abu sufyaanna ciidanka lugtaabuu hogaaminayay khaalid ibnu lwaliidna fardoolaydu watay marka labadoodiiba nabigay soo aadanaya saxaabadii wey wacalow waxay koreen ay fuuleen fii bacdi jawaanibi aljabali buurtii uxud yani dhinacyadeeda qaar ka mida bay fuuleen oo inay soo aadaan damceen nabigan meesha xoogaa yaroo ciidan u diray faqaatalahum marka waxaa la dagaalamay cumar bnu khaaabin radi allahu canhu cumar bnu khaaab iyo kooxtun koox oo min almuhaajiriina muhaajiriintii ka mida baa la dirirtay nimankii meesha koox xoogaagii ay wateen labadan maaragtay abu sufyaan iyo khaalid ay wateen cumar ibnu khitaab iyo koox muhaajiriintii ka mida baa la dagaalamay xataa ahbatuuhum ilaa ay ka hoobiyaan min aljabali buurta ay ka hoobiyaanoo ka saaraan meesha ka cayrshaan marka wuxuu leeyahay musanifka watufiidu bacdu riwaayaati riwaayadaha qaar waxay faa'iidaynaysaa anna sacd ibna abi waqaasin radi allaahu canhu sacd ibn abi waqaas oo ka mid ahaa xoogaagan cumar la socday oo abu sufyaan iyo khaalid la dagaalamaya ka mid ahaa radia allaahu canhu ilaahay ka raadi noqday baa qatala alaaatan minhum saddex ayaga ka mida buu dilay saasay marka ku jabeenay carareen abu sufyaan iyo raggiisa ay gadaal u laabteen weeyaan wabalaqa cadad lqatla tirada marka ee mushrikiintii iyo muslimiinta wabalaqa wuxuu gaaray cadadu qatla almushrikiina mushrikiinta dadka laga dilay tiradoodu yani ayaa laga dilay mushrikiintii cadadkooda buu gaaray weyaan qof ayaa laga dilay waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa toddobiyo soddon ayaa laga dilayna waa la yidhaahdaa yacni laba riwaayo wey labaiyo labaatan ama toddobiyo soddon bay ahaayeen dadkii laga dilay ama lmuslimuuna laakiin muslimiinta miya faqad qutila minhum waxaa laga dilay baa muslimiintii laga dilay sida loo kala dilay marka qolo walbaba qoladii laga dilay ayuu noo sheegi yani qolo walba oo muslimiintii saddex kooxood bay ahayn muhaajiriinta calan bay wateen ansaarta oo owsi khasrajna laba calanay kala wateen qolo walba imisaan laga dilay wey o iyo afartan qabiilada khasraj la yidhaahdo ansaarta ah ayaa laga dilay wa arbacatun wa cishruuna min alawsi afar iyo labaatanna aws oo ansaartii ka mid mida ah ayaa laga dilay arbacun min almuhaajiriina muhaajiriintiina afar baa laga dilay oo ka dhimatay wa waaxidun midna min alyahuudi muslimiinta yuhuudda nabiga soo raacoo muslimka ah ayaa hal ninoo yuhuud baa isagana meesha ku dhintay oo yuhuudda ka tirsan laakiin muslim ahaa intaa waxaan ahayna waa la yidhaahda marka iyo markaa isku darto iyo markaa isku darto waa w markaa afar ku darto wey halkii oo ninka muslimka yahuudiga kaas ayaa meesha ku dhimata muslimiintan uga dhimata wey wabacda almuxaawalati alakhiirati alfaashila wabacda almuxaawalati iskudaygii alakhiirati ugu dambaysay alfaashilati ay ku fashilmeen faashilati fashilmatay oo aan u hirgelin min abi sufyaana wa khaalid ibni lwaliidi abu sufyaan iyo khaalid ibn lwaliid iskudaygoodii ka fashilmay dabadeed bay akhada almushrikuuna mushrikiintii waxay gudogeleen yastaciduuna inay u diyaargaroobayaan lilcawdati ilaa maka maka inay u laabtaan bay isku dayayeen wey inay laabtaan bay marka goosteen waa iska laabanaynaabu ama rasuul lahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka alleh fainahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam lama tamakkana min ashicbi meeshaa toggaa markii ou makansaday oo degay waطma'anna fiihi ouna ku xasilay toggaas oo ku xasilay baa jaa'ahu caliyu bnu abi aalibin radi allahu canhu cali ibn abi aalib baa wuxuu ula yimid oo u keenay bimaa'in biyaba u keenay min almihraasi yani mihraas meesha la yidhahda xaggeedu ka keenay mihraaska waxaa la yidhaahdaa waa maaragtay dhagax la qoray oo mustatiil ahoo saas saa u dheer biyo ku dhex jiray ayuu nabigu uga soo qaaday wyan biyu halka uga soo qaaday wahuwa mihraaskuna waa maaun biyo oo biuxudin uxud ku sugan ayuu meeshaas yani dhagaxaas biyaha la qoray ay ku jiraan buu biyo uga soo qaaday si uu nabigu u cabo muxuu ugu soo qaaday liyashraba minhu nabiyu sal allahu caleh wasalam nebigu inuu cabo daraaddeed ayuu ugu keenay maadaama dhiig badan nabigeena ka baxay ayuu biyahaas u keenay wey fawajada lahu nabiga markuu biyihii qaatay inuu cabo ou damcay fawajada wuxuu helay lahu lilmaai biyihiiba wuxuu ka helay riixan yani ur buu ka helay aan caraf ahayn marka falam yashrab minhu markuu urka ku arkay nabiga ma uunan cabin cabitaanku uu iska dhaafay bal hasala bihi lwajha laakiin wejigiibuu ku dhaqday nabiga calayhi salaatu wasalaam wasabahu cala ra'si madaxana waa uu ku shushubtay yani wejigana waa ku dhaqday oo dhiiggiibuu iska dhaqayey madaxana waa uu ku shubtay biyii laakiin ma uunan cabin markuu ku shubtay fa akhada damu dhiiggiibaa wuxuu gudagelay oo nebiga ka daadanayay yansifu inuu daadanayo min aljurxi nabaradii iyo dhaawicii nabarkii ku dhacay inuu ka faahada wuxuu gudagelay addamu dhiiggii yansifu inuu daadanayo min aljurxi boogtii iyo nabarkii walaa yanqatico uusan go'aynin xaggeeda inuu ka daadanayo markii aysan biyihii haddii lagu dhaqa aysan istaagaynin fa axraqat faatimatu radi allahu canha faatima bintu rasuulillaahi sal allahu calayh waali wasalam faatimo oo nebiga gabadhiisii ahayd ayaa waxay gubtay qicatan min xashiirin xoogaa yar oo dirin ah baashaan dirinta la yidhaahdo oo geedaha caleentooda laga falkiyo ayay gubtay markay gubtay dambas ay noqotay bay wa alsaqathu ku dhajisay meeshiisii dhiigga uu ka socda dhaawacyadii nabaradii ayay ku dhajisay kolkaasaa fastamsaka damu dhiiggii uu istaagay yacnii u artay hadda dadka soomaalida way sameeyaan dambaska yarka markuu cunug dhiig yar ka socda iyo haddii la saaro waa istaagaya sidii waxyaalaha la isticmaalo kale wey marka sidii oo kale marka dambas noqotay bay saartay durbadiiba nabiga dhiigga waa ka istaagay calayhi salaatu wasalaam wa muxamed ibnu maslama muxamed ibnu maslama oo saxaabiga ansaariga ah ayaa wuxuu haddana nebiga ula yimid bimaa'in biyo oo saa'iqin ay tayibin biyo macaan oo wanaagsan buu u keenay fa shariba minhu nabiga marka biyahaan uu cabay salawaatu llahi wasalaamu calayh wa lahu muxamed ibnu maslamana wuxuu ugu duceeyey bikhayrin wanaag buu ugu duceeyey khayr inuu ilaahay siiyo ayuu ugu duceeyey wey maalintaas marka waa maalinkii sabtida ahayd wuxuu dagaalku dhacay duhurkii markii la gaaray wasalla duhra qaacidan nabiga isagoo fadhiyo maadaama dhaawac badan ku yaallo waa istaagi waay wasalla duhra duhurkiiba tukaday qaacidan isagoo nabigu uu fadhiyo fadhi buu ku tukaday wasalla almuslimuuna muslimiintiina macahu nabigay la tukadeen qucuuda ayagoo kuwa fadhiyo ah ayagana waa la fadhiisteen fadhi bay marka duhurka ku wada tukadeen weeye wajaat niswatun min almuhaajiriina walansaari wajaat waxaa yimid niswatun dumar oo min almuhaajiriina walansaar muhaajiriintii ansaarta ka mida dumarkoodiibaa madiina ka yimid fiihinna ay dhexdooda ka mid tahay ay ku jirto caaisha ka mid ah oo nabiga zawjadiisii ah ummu ayman baa ka mid ah oo nabiga xaadinadiisii ahayd wa ummu sulaymin wa ummu sulaytin haweenkaasoo dhan oo saxaabiyaadka ah ayaa ka mid ahaayo yimaadeen fa kunna marka waxay ahaayeen haweenka madiine ka yimid yamla'na alqiraba sabraarada kuwa buuxiyo yani weelkan maqaarka laga sameeyo oo biyaha lagu qaato ayay soo buuxinayeen bilmaai biyay ka soo buuxinayeen yani wadaanta oo kale waxa u dhigmo oo kale ayay biyo kusoo shubanayeen markaasay wayasqiina aljarxa dhaawicii muslimiintaee meeshaan safan ayay biyihii ay waraabinayeen gabdhahaas intay biyo soo daraan ayay biyo waraabinayeen radia allaahu canhunna ilaahay ha ka raadi noqdo ajmaciina dhammaantood dumarkaas allah ha ka raadi noqde xiwaarun wa qaraarun halkan musanifku wuxuu noogu sheegi dood iyo go'aan xiwaarka waa doodii iyo wixii dhex maray iyo qaraarka wixii uu ku dambeeye buu nooga warrami wey waxay arrintaas yani qaraarka ay gaareen walama istacadda markii ay yani u diyaargaroobeen wy walama istacadda markay isdiyaariyeen oo diyaar u noqdeen almushrikuuna mushrikiintii lirujuuci laabasho markay isku diyaariyeen tamaaman inayba toos madiine ka laabtaanoo maka aadaan yaa ashrafa abu sufyaana cala aljabal abu sufyaan ayaa wuxuu fuulay ashrafa wuxuu koray abu sufyaan baa wuxuu fuulay cala aljabali buurti korkeedabuu fuulay buurti agteeda ay joogeen buu dhalada ka fuuloo istaagay wanaada maadaama mikrofon uusan jirin waa in meel kore intaa istaagta marka aad hadasho wuxuu rabaa saxaabada inuu ku dhaata buu raba maadaama waa ka adkaatay yani adigan waxaad dhihi karta dheh baabashaa la yidhaahdaa buurta saasuu u fuulay maadaama qaa'idkii meesha uu ahaa wanaadaa wuu dhawaaqay oo wuu qeeliye wuxuu yidhi afiikum muxamadun weli wuxuu u haystaa nabiga inuu dhintay fikradaas warkiibaa ah, gaaray weli haystaa afiikum saxaabadiiy dhexdiinna maku jiraa muxamadun muxamed maku jiraa buu yidhi oo muxamed ma nool yahay falam yujiibuuhu uma ayan jawaabin nabigaa yidhi ha u jawaabinina yaan loo jawaabin markuu war wax u jawaabo waayey buu faqaala haddana wuxuu yidhi afiikum ibnu abi quxaafa yani dhexdiinna maku jiraa ibnu abi quxaafa oo abubakar ah abubakar dhexdiinna maku jiraa looma jawaabin falam yujiibuuhu saxaabadii uma aynan jawaabin markaasuu faqaala mar saddexaad wuxuu yidhi afiikum cumar bnu lkhataabi saddexdooda wuxuu og yahay yani saddexda arkaanta diinta islaamka u ahaa nabiyulaahi moxamed ka sokow abubakar iyo cumar ina arkaan tiirar waaweyn ahaayeen buu og yahay markaasuu wuxuu yidhi afiikum cumar bnu lkhataabi cumar bnu khataab ma idinku jira dhexdiinna falam yujiibuuhu saxaabadii uma aynan jawaabin wa kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigana wuxuu ahaa huwa ladii nahaahum muslimiinta axad yani kii ka reebay buu ahaa wa kaana nabiyu sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu ahaa huwa nabiguba alladii kii nahaahum ka reebay can lijaabati jawaabta inay u jawaabaan muslimiinta asagaa ka reebay ha u jawaabinuu yidhi saasay marka amarkii u qaateen ma u jawaabin abu sufyaan markii saddexdii intuu weydiiyey loo jawaabi waayey faqaala abu sufyaan abu sufyaan baa marka wuxuu yidhi amaa haaulaa'i faqad kufitumuuhum amaa haaulaai saddexdaas aan soo sheegay markaad jawaabi weydeen faqad kufitumuuhum waa lidinka kaafiyey yani waa dilnay wey khalaas waa raggi waa dhintay mar hadday jawaabi waayeen annagaa idinka kaafin markuu hadalkaa yidhi nabigana uusan yaa loo jawaabin uu yidhi baa cumar ishayn waaye falam yamlik cumaru nafsahu cumar ibnu khataab naftiisii ma uusan qabanin an qaala min an qaala ilaa uu cadowgii allow ina aladiina dadkii saddexdii dakartahum aad sheegtay axyaau kuwa nool wey saddexdii aad sheegtay waa nool yihiin buuyii waqad abqa allaahu allana wuu baaqi yeelay oo ma uusan dilin wuxuu u baaqi yeelay maa yasuu'uka wax kuxumi geliya adiga ayuuna rabbi u reebtayoo dadkaa welima ayna dhiman waa nool yihiin wax adiga kuxumaan geliyo dhib kuu geysto daraaddeed buuna rabbi u reebay buu ku yidhi markuu cumar hadalkiisii maqlay ayuu abu sufyaan hadlay faqaala abu sufyaan abu sufyaan baa wuxuu yidhi qad kaana fiikum mula lam aamur biha walam tasu'nii hadalkaasuu ku yidhi wuxuu rabaa inuu ka cudur daarto wuxuu yidhi yani ficilkii la sameeyeyo dadkii wejiyada laga googooyey dhagaha laga jartay iyo shananka laga gooyey iyo dakarka iyo ayuu rabaa inuu ka cudur daarto qad kaana fiikum dhexdiinna waxaa ahaaday buu yidhi abu sufyaan muhlatun yani tagyiir iyo doorin oo dadkii la bedelo la dooriyey wejigoodii iyo jidkoodii la dooriyey googooyn ayaa dhexdiinna ahaatay lam aamur biha anigu ma aanan farin maadaama qaa'id aan ahaa la googooye ma aanan odhannin buu yidhi walam tasu'nii mana idhibaysa buu yidhi wax iga xumay gelinaysa in sidaa loo galana waxba kama qabo laakiin aniga ma aanan amrin buu yidhi wax dhibaato ii geysanayso kama xumi buu leeyahay kama xumi in sidaa loo galo laakiin amarkayga laguma samaynin wey uma qaala markaasuu wuxuu yidhi wuxuu rabaa de maadaama muslimiintii baad ka adkaatay oo is yidhi ayuu marka sanamkiisii ayuu leeyahay kor noqo uma qaala markaasuu yidhi uclu hubal sanamka hubal la yidhaahdo kor noqo maanta adiga kor noqdayo maxamed wuxuu sheegay ka kor noqday buu leeyahy markaas ayuu nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadiisii afalaa tujiibuunahu war maad u jawaabtaan ilaa hadda wuxuu galay inuu shirkigiiba kor noqdo inuu yidhaahdee maad u jawaabtaan markaasuu saxaabadii waxay yidhaahdeen yani mima naquulu ya rasuul allah maxaan ku nidhahna markaasuu quuluu nebigu wuxuu yidhi allahu aclaa waajalludhah facallamahum nabiyu sal allahu caleh wasalam nabigeen nabigeena ayaa wuxuu baray saxaabadiisii aljawaaba jawaabtiibuu baray inay u sheegaano ayuu baray fa ajaabuuhu markaasay saxaabadii waxay u jawaabeen abu sufyaan oo yidhaahdeen allaahu aclaa waajal allaahu allah baa aclaa axad ka sarreeye ah waajallu isagaana weyni badan ee sanamkaas aad sheegtay wuxuu yahay lama arko weya uma qaala abu sufyaan abu sufyaana haddana wuxuu yidhi lana alcuzza walaa cuzza lakum lanaa annagu waxaan leenahay alcuzza sanamka cuzzo la yidhaahdaanu leenahay laakiin walaa cusaa lakum idinka sanam cuso la yidhaahdo oo sharaf lama haysataan buu yidhi annaga sanamkaas baanu leenahay oon caabudnaa laakiin idinku ma lihidiin nebiga markaasuu sidii oo kale ku yidhi afalaa tujiibuunahu warmaad u jawaabtaan markaasay dheen maxaan ugu jawaabnaa rasuulka ilaahayow markaasuu u sheego yidhi allahuma mawlaana laa mawlaa lakum ku dhah facallamahum nabiyu nabigu wuxuu baray sal allahu calayh ali wasalam aljawaaba jawaabtiibuu dadka u sheegay saxaabadii faajaabuuhu markaasay abu sufyaan u jawaabeen ay ku yidhaahdeen allahu mawlaana allah baa naasirkeenna ah axadka noo gargaarayo walaa mawlaa lakum idinkana naasir melig idiin iyo mawlo idiin gargaara midna ma haysataan weeyaan uma qaala abu sufyaan markaa kabacdi haddana wuxuu yidhi intaa markuu sheegay kadib weli buurtii buu saaranya waa qaylina muslimiintana u jawaabaya wuxuu leeyahay ancamta ficaalun ancamta ficaalun kelimadaas waxaa la yidhaahdaa ancamta yacni falkii la sameeyey oo dagaalkiiya waan ku xeeldheeraaday waad ku xeeldheeraatay yani qof mukhaatab u iska dhigaa laakiin naftiisa ula hadlaya isagaa isla hadlayo dhibkii aan geystay iyo dagaalkii waan ku xeeldheeraaday wey saasaa loo jeedaa saasaa loo jeeda ancamta ficaalu markaad tidhaahdo fulaanun ancama fi shayi yani markaad tidhaahdo fulaanun ancama fi shayi hebel ninka la yidhahda shaygiibuu ku xayl dheeraada baad dhihi ida baalaqa fiihi markuu ku xayl dheeraado ayaa la yidhahda marka xarbadii iyo waqcadii iyo dagaalkii waa ku xayl dheeraatay buu leeyahay isagaana isku jeeda naftiisii weeyaan yacni aad baan idiin waa ywmun maalin wey maanta uxuda oo mumaahilatun biyowmi badrin maalintii bader u dhigmato soo toddobaatan nagama ednaan dilin maantana idinkana toddobaatan baan idinka dilnay weyaan marka waa isku dhigmanaa ah weyaan saasuu yidhi waalxarbu sijaalun dagaalkun waa garbadhac qolaba marbay libta heshaa waa kaltan wey annaga maanta kalkeennii weeye buu yidhi waa idinka adkaana haddaa muslimiintii tihiin xarbi sijaalka saasaa la yidhaahdaa yani mukaafa'atun fi lxarbi yani waa mutadaawala ayaa loo jeedaa alxarbu sijaal yani maarata garbadhac baa nahayo kaltan weye shalay badar idinkaa naga adkaateen maantana annagaa idinka adkaanay saasuu u jeedaa weye uma qaala cumaru cumar bn khaaabba radi allahu canhu ayaa u jawaabay oo ku yidhi laa sawa yani waxa weyaan waxa weye ay laa yastawiyaani wey dadka aad sheegtay labada maalmood laba siman ma aha mar haddii annaga toddobaatan laka dilay iyo idinkoo beder toddobaatan laydinka dilay laa naxnu sawaaun kuwa eg ma ahin weeyaan ma sinin annaga idinka kuwa annaga kuwana laka dilay waa shuhada wey jannadii ilaahay bay heleen laakiin kuwii idinka laydinka dilay naar bay galeen oo ilaahay naar buu geliyey marka dad siman ma ahin inaad tidhaahda badari u dhigmataa isku mid ma aha weeyaan qaala abu sufyaan abu sufyaana cumar u jawaabaya wuxuu yidhi inakum latazcumuuna dalik weligiin saasunbaad sheegtaan naaraad gasheen annagana jannaan galnaabaad tidhaahdaan buu leeyay weligiinba sidaasaad tidhaahdeen laqad khibnaa idan haddaanu naar galno waanu hoognay wakhasirnaa waana khasaarnay buu leeyay macnaha waa guulaysanay wey waxaad sheegaysa wax ka jira maleh waa hadal afka aad ka tiri weeye idinka iyo annaga ma sininta aa leedahay uma dacaahu abu sufyaan abu sufyaana u yeeray marka cumarow yeeroor cumarow i imow kaalay buu yidhi wuxuu yidhi u tag aad buu yidhi markuu u tegey ayuu cumar dhaariye wuxuu ku yidhi qaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi unshiduka allaha ya cumar cumarow ilaahan kugu dhaarinayaaye aqatalnaa muxamed muxamed ma dilin weli nebiga ma hadlin laakiin hadalka umarna inuu beeriyo ma doonayo wuxuu le ilaahan kugu dhaariyey maxamed ma dilnay oo maaragtay warkaan sheegaynay sax ma yahay faqaala cumaru radi canhu cumar baa wuxuu ku yidhi laa buu yidhi muxamed ma aadan dilin wainahu layasmacu kalaamaka al'aan nabi maxamed wainahu muxamed layasmacu wuu maqlaya kalaamaka hadalkaaga allaana hadda aad ku hadlayso hadalkaagaano dhan waa maqlaya marka ma eednan dilin wey marka wuxuu yidhi qaala abu sufyaana marka wuxuu yidhi anta asdaqu cindii min ibni qamiata waabaru buu yidhi anta adiga cumarow asdaqu run badan cindii aniga agtayda min cabdulaahi bni qami a ah, ninki la dhihi jiro yii muxamedaan dileeyey waa la dilayna faafiyey adaa ka run badan buu yii abaru ka baarinimo badan marka warkaadaa rumayna warkiisa been wey wax ka jira maleh wey markii intaa uu sameeyey uma naadaa wuu dhawaaqay abu sufyaan ayaa hadlay muslimiinta u dhawaaqaya uu leeyahay inna mawcidakum ballantiinnu badrun bader meesha la yidhaahdo waa iskugu imaanno alcaam almuqbil alcaam alqaabil sanadka soo socdo waa noo badar suukaya keena muslimiinta mar kale buu leeyahy waa laaban rabaa markaasuu halkaasa badar sanadka soo socdo aan iskugu imaan fa amara rasuulu lahi sal alay wasalam rasuulka ayaa wuxuu amray axada asxaabihi asxaabtiisa mid ka mida ah, ayuu wuxuu faray an yaquula inuu yidhaahdo asagoo u jawaabayo haabuu yidhi waa noo ballan huwa bader baynana wa baynaka mawcidun waa ballan annaga idinka noo dhexeeya bader inaan sanadka soo socdo iskugu imaanno waa noo ballan buu yidhi halkaasaan iskugu imaanayna ku dheh saxaabigii marka sidaasuu ku yidhi weyan رجوع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء رجوع المسلمين عنوانك وحو دغي مسلمين تي لابشدودي اي لابتين rujuuc mushrikiina de rujuucu lmushrikiina waqiyaamu lmuslimiina bitafaqud ljarxa wa dafni shuhadaa rujuucu lmushrikiina mushrikiintii laabashadoodii iyo waqiyaamu lmuslimiina markay goobtii ka tageen mushrikiintii ay ka laabteen oo ka baxeen iyo qiyaamu lmuslimiina muslimiintii inay u kaceen oy u istaageen bitafaqud la dhaawacay ee dhaawaca ahaa in raadintoodii ay raadiyaan iyo wa dafni shuhadaa'i dadkii shuhadadii meesha lagu dilay goobtii yaallo inay aasaan maadaama mushrikiintii ay fool xumaysayo jirkoodii googoysay inay aasaan bay u kaceen lanna goobtii waxaa haystay mushrikiinta ku awood badnaa oo meeshii dhex fadhiyey markay ka insixaabeen oo ka tageen ayay muslimiinta marka meeshaad usoo kaceen weeyaan uma rajaca abu sufyaan abu sufyaan baa laabtay ilaa jeyshihii ciidankiisa u laabtay markuu buurtii hadalkuu jeedin lahaa uu ka jeedsay oo ballanteennu waa beder sanadka soo socdaahi uu yidhi ayuu jeeshkiisii ciidankiisii aaday wey wa akhada aljeyshu ciidankiina waxay gudageleen fil irtixaali rarasho inay guuraan oo maka xaggeeda ay aadaan waqad rakiba iyadoo jeeshkii ou fuulay alibila awrtii ay fuuleen wa jacaluu alkhayla fardihii ay ka yeeleen biljambi dhinac ay geeyeen dhinacay u leexiyeen halkaas marka yani wuxuu leeyahay mar hadday awrtii fuuleen fardihiina dhinac ay istaajiyeen wa kaana haadaa arrinkaas ayaa wuxuu yahay daliilun wax ku tusayo qasdahum limaka ay ilaa maka inay maka u jeedaan wax ku tusayo weeyaan yani markii ay inay rartaan ay damceen kutubta kaleo siyarka waxay leeyihiin nabiga ayaa wuxuu dira cali bn abi aalib radi allahu canhu wuxuu ku yidhi ii fiiri buu yidhi la'anna cadowgii madiine xaggeedu xigaa muslimiintiina halkaas waxay jiraan uxud dhankeeday jiraan inay marka wuxuu leeyahay nebiga caliyow jeeshkaas iisoo ilaaliyo soo fiiri haddii ay owrta fuulaan oo ay fardihiina dhinac dhigaan oo ay yani maarata ciidanka dhinaciisa ay geeyaan macnaheedu waxa waye dadka markay u socdaan buu leeyahy laakiin hadday fardaha fuulaan waxaad arki doontaa madiina u socdaanee warka soo gaarsiin si aan maaragta madiine aysan gaaladaasi nooga qabsanin ayuu u diray laakiin ilaahay wuu ka sii jeedsay mar hadiiba fardaha aan la fuulin oo fardihii dhinac la dhigay laakiin awrta ay fuuleen macnaheedu maka dad u socdayba noqdeen wey halkaasi aaday wey wa kaana hada daliilu daliil weeye qasdahum qasadko daliilun qasdahum limakata ilaa maka maka inay aadeen daliil bay u tahay mar hadday awrtii fuuleen weeyaan wa kaana min fadli illaahi alla dheeraadsiintiisa calalmuslimiina uu fadli siiyey waxaa ka mid ahaa id lam yakun haduusan id waqti lam yakun uusan ahayn bayna almushrikiina wa bayna almadiina mushrikiinta meeshay deganaayeen iyo madiina dhexdooda uusan ahayn man yamnacuhum axad ka ilaalin karo ka reebi karo can idukhuuli fiiha madiina inay galaan wax ka hor istaagi kara ma aynan jirin laakiin fadliga ilaahay ayuu rabbi ku jeediyey walaakiinse sarafahum allahu alla ka jeediyey alladii allihiibaa madiine ka jeediyey mushrikiintii yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi allaha addoonka iyo qalbigiisa kala dhexgalo kala teedo qofkii jirkiisiibuu ilaahay kala jeediya qalbigaadi ilaahaba adigu ku kala ilaalin karaa allah aw sameeya allahaas baa madiine ka jeediyey wailaa meesha ay deganaayeen ayagoo muslimiinta dhaawac weyn u geystay dhibaato badan u geystay hadday madiino galaan cid ka hor istaagi karta ma jirin oo markaa waxay fasaadin karaan ay fasaadiyaan muslimiintana ay u diidaanba xataa madiine inay soo galaan bay awoodi kareen leanna ciidankooda wax yar baa ka dhintay hubkoodii waxoodii way wataan marka ilaahay baa ka jeedaya subxaana watacaala weyaan fanazla lmuslimuuna muslimiintii waxay yimaadeen markay u degeen yani ilaa saaxati alqitaali goobtii dagaalka ayay yimaadeen yatafaqaduuna ayagoo baarbaaraya aljarxa waalqatla dadkii dhaawaca ahaa iyo kuwii dhintay oo la dilay ayagoo baarbaaraya bay yimaadeen xaalkoodii bay raadinayeen waqad naqala bacduhum saxaabada qaarkood waxayba u guuriyeen ay u qaadeen bacda shuhadaa'i dadkii meesha ku dhintay shuhadadii goobta ku dhintay yaa qaarkood dadkii qaraabadoodii ahaa ila almadiinati bayba u qaadeen inay xagga madiine ku aastaan ayay u qaadeen markuu nabiga ogaaday faamara rasuululahi sal l wasalam faamara rasuululahi sal alay wasalam rasuulka alla wuxuu amray biraddihim soo celintooda la soo celiyo dadkaasi ilaa madaajicihim meeshii la dhigay goobtii la dhigay oo lagu dilay in loo soo celiyo si halkaa loogu aaso madiinay u qaadeen soo celiya baa la layidhi keena meeshaan uxud ha la keeno markaasay soo celiyeen weyan wadafanahum nabigu wuxuu ku duugay calayhi salaatu wasalaam fii iyaabihim dharkoodii ay qabeen ay ku dagaalamayeen baa lagu aasay ee kafan looma raadinin weeyaan biayri aslin biayri ghaslin dhaqid la'aan ayadoonan la dhaqin walaa salaatin ayadoona janaaso lagu tukanin maadaama shuhado ay yihiin sidaasuu nebiga ku aasay kafan looma raadinin lama dhaqin sidii meydka loo dhaqeeyey kafan lama maarata maxaa la yidhahdaa salaad salaatuljanaaza laguma tukanin sidii baa lagu aasay weeyaan waa shuhado weeyaan waqad dafana nebiga wuu aasay al itnayni wa alaaa laba labo ama saddex ayuu u aasay aasay fii qabrin waaxidin maadaama dadku ay badan yihiin oo toddobaatan yihiin halkii qabriba ama laba ama saddex ayaa la iskugu geynaya halkii qabriba warubbamaa jamaca bayna rajulayni laba nin in lagu kulmiyo fii awbin waaxidin hal mar keliya inta lagu duuduubo in la geliyo meesha la dhigo ayaa la arkaa dharkoodii yani markii eh, dharka ku gaabto mara yar inta lagu duuduubo in labadoodii hal qabri isla dhigo wajacala baynahumaa yani dhexdoodana in la yeelo markii labadooda qabriga la wada geliyaa alidkhira geedka idkhilka la yidhaahdo ee qubuurta ay ku waxaysan jireen ree madiina geedkaas baa dhexdooda qashinkaas laga dhex yeeli jiray oo labadan yani maydkaa ah dhexdooda la dhigi jiray weyan hal marana korkaa laga saari jiray weyan wa qadama nebigu wuxuu hormariyey ilaxdi laxidka ama iilka meesha la yidhaahda iilka ayuu wuxuu ku hormariyey man kaana akara xifda lilqur'aani qofkii yani qur'aanka xifdintiisa badnaa oo xifdi badnaa ayaa la hormarin jiray xagga qiblada ayaa la xijin jiray wey isagaa la soo hormarin jiray kan kalena gadaala la geyn jiray se hadba loo kala xifdi badan yahay ayaa loo kala hormarin jiray wey wa qaala nebigu wuxuu yidhi saxaabadaa markii meesha calaa haaulaai shuhadadan anaa u markhaati kacayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha anaa shaahidu ah oo markhaati u ah weya wawajaduu waxay heleen saxaabadii intay meydkii baarbaarayeen nacsha xandalata ibni abi caamirin ninka la yidhaahdo xandalata bni abi caamir maydkiisii ama jutadiisii ayay heleen fii meel oo fowqa alardi dhulka korkiisa ah ayay ka heleen yacani raggii la raadinaya waa ka fogaa xoogaa meel xoogaa ka baxsan laakiin dhulka korkiisa uu saaran yahay ayay arkeen yani xandalata bna abi caamir ayay arkeen yaqturu minhu lmaau asagoo biyo uu ka da'ayo biyo ninkaa saxaabiga ah oo biyo ka daadanayo ayay arkeen faqaala nabiyu sal allah aley wasalam nabigaa wuxuu ku yidhi ina almalaaikata tusilhu malaaigtiiba ina almalaaikata taksiluhu malaaigtaa dhaqaysa buu yidhi ninkaan biyahaad arkaysaan oo malaaigtaa ku dhaqday buu leeyay marka maxay ahayd qisadiisa hasiilu lmalaaika layidhaha xandala malaaigta kii ay dhaqday baa loo yaqaana wakaana wuxuu ahaa wa kaana min qisatihi warkiisa iyo akhbaartiisa iyo qisadiisa waxay ahaydoo ka mid ahaa annahu kaana xadiia cahdin bicirsin annahu wuxuu anahu xandala kaana wuxuu ahaa xadiia cahdin bicirsin mid ou arooskiisa cusub yahay buu ahaa aroos cusub buu ku jira markaasuu gabar guursaday wa kaana macahaa zawjadiisibuu la joogay isagoo la jiro id wakhtibuu la jiray xaaskiisii samica almunaadii ow maqla kii dhawaaqayo yunaadii lilxarbi dagaalka dadka ugu yeeray oole dagaalkaa loo soo baxoy jihaadkaa loo soo baxoy isagoo reerkiisa la jiifo ayuu arkay oo janaabuuna markaa qabay oo xaaskiisii la kulmay weya markiiba isagoon qubaysanin fatarakaha gabadhiibuu ka soo tegey wakharaja ilaa saaxati alqitaali wakharaja wuu soo baxay ilaa saaxati alqitaali goob goobtii dagaalka ayuu u soo baxay waqaatala wuu dagaalamay xandala xataa qutila ilaa la dilo radia allahu canhu wa huwa isagoo oo junubun janaabo qabo sidaa darteed bay faqasalathu lmalaa'ikatu malaa'igtii ay u dhaqday markaasaa fa summiya lagu magacaabay hasiila almalaa'ika malaa'igta kii ay dhaqday ayaa magacaasaa la siiyey weeyaan wakufina xamatu xamzat bni cabdiilmutalib ayaa waxaa lagu kafanay fii burdin ayaa lagu kafanay in hudiya ra'suhu madaxiisa haddii la dado badad rijlaahu labadiisa lugood ay muuqanayaan waa go'aan ku filnayn haddii madaxiisa la dado lugihii baa muuqanaya wain hudiya rijlaahu haddii lugihiisa lagu dadana go'i badaa ra'suhu madaxiisa oo muuqanayo marka sidaa darteed mar hadday sidaa tahay madaxa laga saara baa la yidhi madaxaa laga saaray intii kaloo lugihii soo harayna fajacaluu calaa rijlayhi idkhar rijlayhi lugihiisiibay waxay yeeleen alidkhira idkhirka geedka la yidhaahdo ayaa lugaha laga kor saaray wey wakadalika sidaasoo kaleba iyadana lagu sameeyey muscab bn umayrin muscab bn cumayrna sidaasoo kalebaa kafantii yani lagu kafani lahaa ay la ekaan weyday markaasaa asagana qaybta madaxa laga saaray inta dambana geedkaas ayaa maaragtay lagu daday weyaan ila almadiinati wa fi lmadiina haddaba wuxuu ka hadlayaa madiine markii loo noqday iyo madiine dhexdeedii aaditaankii ila lmadiina macnaheedu waxaa waaye aaditaankii madiine la aaday wa fi lmadiinatina madiina dhexdeedii markii la joogay labadaas cunwaa nooga dhigi walamaa faraqa rasuulu llahi sal alla aleh wasalam wlmuslimuuna markii ay yani ka baxeen ay ka faaruq noqdeen rasuulka iyo dadkii muslimiinta ahaa min dafni shuhadaai shuhadadii duugisteedii markay ka faaruq noqdeen iyo waducaai lahum shuhadadii oo loo duceeyey markay ka faaruq noqdeen ayay rajacuu ila lmadiina madiina ayay u qad arajat iyadoo ay soo baxday niswatun haween oo qutila aqaaribuhunna haweenkaasoo qutila la dilay aqaaribuhunna dadkoodii qaraabada ahaa uxud lagu dila muslimiintii ayaa madiine ka soo baxay marka yani markay nabigii madiine aadeen baa reer madiine dumarkii ahaaye raggoodii qaraabadoodii la laayey ayaa soo baxay markaas fallaqayna rasuul allahi sal l rasuulka ayay la kulmeen fi ariiqi waddadii bay kula kulmeen facazaahunna yacni nebiga u tacsiyeeyey haweenkaasi wadacaa lahunna wuuna u duceeyey ayagana waa u duceeyey dadkoodii laga yani eh, shuhaadada ahaana waa uga tacsiyeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wajaat imraatun haween baa timid oo min bani diinaar reer bani diinaar ka mida qabiilkaas bani diinaar la yidhahda ka mida oo qutila zawjuha la dilay ninkeedii wa akhuuhaa walaalkeedii la dilay wa abuuhaa aabbaheedna la dilay uxuda waxaa ku dhintay ninkeedii iyo aabbaheed iyo walaalkeed ayaa halkaa lagu dilay haweentaas iimaankeeda fiiri falamaa nacow laha markii ay u warameen nacyiga waxaa ladhaahdaa yani waxaa la yidhaahdaa eh, geeriyaad baa la yidhahdaa markay dhimashadii u sheegeen wey markii dhimashadii dadkaa saddexda inay dhimatay loo sheegay falamaa nacuu lahaa markay u sheegeen khabarkii sa'lat waxay weydiisay can rasuuli lahi sal l wslam ma weydiin ninkeedi ma weydiin walaalkeed ma ayna weydiin waxay tihi rasuulka ilaahay ka warrama ma nool yaha dhinta faqaaluu laha markaasi waxay ku yidhahdeen saxaabadii inahu bixamdi illaahi kamaa tuxibiin inahu nabi muxamed ilaahay mahadiisee kamaa tuxibiuna sidaad la jeceshahay waa nool yaha weyaan qaalad marka faqaalad waxay tihi maya aruuniihi bay tii itusa nabiga aan arko fa ashaaruu laha way u ishaareen wakaa nabiga halkaa maraya bay dheheen falamaa ra'athu markay nebigii aragtay calayhi salaatu wasalaam bay qaalat gabadhii waxay tidhi kullu musiibatin bacdaka jalalu kullu musiibatin musiibo iyo balaaye oo idil dhammaanteed bacdaka adig gadaasha marba hadda adigu nooshahay jalalun ay sagiiratun mid yar wey jalalka waa min alfaad addaada la yidhahda jalal weyninkan waa loo isticmaala alcidamu walkibaru waa la yidhahdaa asahiiru walxaqiiruna waa loo isticmaalaa weya marka musiibo kastaaba marba hadda adigu nooshahay waxa weye waxa ka soo haray adig kaa soo haray oo wax fudud bay tidhi oo yar wey ay sahiiratun wabaata lmuslimuuna muslimiintii way baryeen fii xaalati tawaari madiine markay yimaadeen xaalad degdegay ku jireenoo goor maaliin isoo weerari doonaabay lahaayeen yaxrusuuna almadiina ayagoo oo madiine ilaalinayo wayaxrisuuna rasuul lahi sal l wasalam nabigana ay waardiyeynayaan ilaalinayaan salawatulahi wasalaamu calayh wahum ayaguna munhakuuna kuwa la dhaawacay ay yihiinoo dhaawac min aljarxi yani taag daran la taag dareeye wey min aljarxi dhaawicii iyo watacabi daalkii iyo walxusni murugtii iyo walalami xanuunkii ayaga oo laga taag darraysiiyey oo yani munhakiin ah ayay haddana madiinana ilaalinayeen rasuulkana ay ilaalinayeen salawatulahi wasalaamu calayh wara'a rasuululahi sal alay wasalam nebiga ayaa wuxuu arkay marka wuxuu ra'yeeyey waxaa u muuqatay quraysh hadday xagga tagaan ay dhaqaaqaan waxaa dhici karto inay inay yidhaahdaan war wax weynood geysateen maxamed waa nool yahay cumar waa nool yahay abubakar waa nool yahay raggii meeshooda ku noqonayaan barina inay dhib kale idiin keenaan baa dhici karto marka hadda intay weli tabarta daran yihiin ku laabta oo madiine ugu tagoo laaya fikraddaas inay iska dhaadhicin karaan mushrikiintii ayuu nebigu dareemay tiibuu marka nebiga ka jawaabaya wara'aa rasuulu llahi sal alay wasalam nebiga ayaa wuxuu arkay annahu laabudda min mutaabacati xarakaati alcaduwi yani inay lagama maarmaan tahay min mutaabacati xarakaati alcadowi cadowga dhaqdhaqaaqiisa in la dabagalo inay lagama maarmaan tahay xataa yunaajizahu ilaa uu nabigu la dagaalamo jeeshkaas cadowga uu la dagaalamo fi lmaydaan meel bannaan inuu kula dagaalamo low xaawala alcawdata hadday isku dayaan cadowga uu isku dayo alcawdata ila lmadiina madiine inay ku soo noqdaan hadday isku dayaan in uu marka nebiga ka daba tago madiine inta ka baxay inuu la dagaalamo arintaas ayuu arkay wy wa ficlan siduu nebiga maleeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayay u dhacday mushrikiintii meel rawxaa la yidhahda markay degeen ayay waxay yidhahdeen war waxaan soo faa'iidnayba lama arko xoogaa yaryar wiilal yaryara soo dilnay maxamed iyo dadkii o dhan waa nool yihiin waa inaan noqonno abu sufyaan go'aankaasuu gaaray taa weeye marka nebiga markuu ogaado intuusan ogaanin ka horba ayuu ghaswata xamraa asad ayuu soo aadaya wey hada wabilahi towfiiq wsal allah wslam cala nabiyina mxamed ali